loogu celihayo xadiisi karbaash ba loogu celihayo maxaa yeelay karbaash ma laha maxaa yeelay kii weliay wujuubis oo dilka ahay oo dhagax lagu dilaa laleeyahay wujuubis raacam dhagax lagu dilo ay wujuubisay zinadii waxay waajibka dhigtay dhagax acdamul amreyn ay waajibisay saa camal waayo acdamul amreyn zaani muxsinkii ay wujuubisay maadaama acdamul amreyn ay wujuubisay adul amreyn mawjuubihiisa oo karbaashka ah marba kaa weyne lama shay ma la kulmihayo ki weynka ah yani maadaama la saaray oo e dhagax loo dilo kaas waxaa su-aala marka xaaid ladiibe oo dhiigi iyo e nufasadii nufasa xaaida e ma oo naati xaaidka ahayd ta ama balageliya iyo xaamil camal walkaas gasyaa ubarti waayo nufasadii naagtii dhiig dhalmaha qabtay kuwaas teh magaciisii ee aclam اlamreyn wa ahay maxaa u wujuubi waayey aal maxaa yel ik haddii ik wax ka yimaado wax ma wujuubihiine waana khabaysi waa khabaysi khayarkeed dhanacayn khabaysigana waa ragragaay e yidhi taas waysa ba kama shardi waxaa ahay irshaadka waa biduhri daahirba maeenbe marka laweysiisa haaya waxaa shardi ah cuduuri badanin haddii mani ka timaado waxa la sugeysa waxbaa iskaadi la sugey maaa cadam alamreyna ku wujuubi weysana yani ma laga rabo maba ansixayso taa daraadeed maxaa yeelay iida waxaa shardi u ahay taa magaciisi oo xaa-idka iyo mufasada korkood horta ina daahir ahaado weysa adiga hadii daahir ahayn weysa ma ansixayso wabiduhri badanin amali hadda waxaa isku haarta waxawaya aqlafka salaada jibto bilaa weyso mabadu tukaayo ho amali mabadu tukaayo maxaa yeelay weysa ka ansixaynin baadadiya kaada ugu jirtaa baadadiya kaada ugu jirtaa weysa ma ansixayso calaashaan dumri badal ma hawo iskaata ahay wabi duhri badanin badanka inas daahir ahaado weysadaadi haddii korkaada daahir ahayn weysa kama ansixayso ma ansixeen kabti iyo nufasada ahayd idana weysa kama ansixayso taa dalaadeedi yani ism isku mid maaha kale salaatay marka sida waxaa lyihi ninkaan waysadii burud la-aanteedii maxay ufaa'idaysay haddiiba khalas kugu joogi maxay ufaa'idaysay waxaa lamid ah maalan ba kii selasulmaniya qabay kii maladiisa iska qulquleysa alada koriyo socodka shubmays malada shubmays haddii usiga oo magaciisii as soo baxo oo masjidka asugu soo baxo yani maxaa ka xaram ah masjidka as soo baxo ka xaaraam waa bihaa masjidka as soo baxa yani waa ka xaaraam salaadiina waa ka xaaraam oo junub waaye hmm. ilaa las habaysta maahan baabkeeda waa keeni doonaa ثمانية إكسو ميسيا مسائل مسائل قلبها مدينة إكسو شوانتي ويس لها خبي ويس دي سي مبورين وعفائد إيسا لو وضع فيسنا مبورين معاين جنابك ولا على جنابك أن جنوب مدخلة وعشان مسائل ما نحمل كريم إيه نحمل كريم إيه محالة هنا صلاة وك حرام جنوب واي إلا أسخبه استماعينا إيه معايف ويسا معايف فائد إيسي هدين هلاء isdi ma burin waxay anficaysaa shayda ma anficine maxay tahay oo qaliil ahaadee mas'aladaa waxa waaye fi waxay ku imaanaysaa aakhirkeeda macnaha walow axdatha haddoo ninkii xadatha uma bacdigeeda ajnaba asjunuubu kafa maho usugays habaa burtay kabacdi waa junuubay kafa cala lmadhabi waxawaay haddane hadduu mutawadi ahaay hadii idaa kaana mutawadias ahaay haddana ajnaba ajunuubu waa kaas maxaa ulaqday muxdis ulaqday bixadis lasar usbiya kaafiya way sidii ahayd oo khabeeska sunahu ahaay aska kaaftoon sunadamadi oo joogta ah tanay faaideysa ways mala rawino imki adig janaabka habeysaysa waxaa suna ahaay haweenka rafع الxadaث الأصغر الtiraaxi taama dhahaysata maa sunat lgusli kaliya waaya aad lahaysaa ma aho inta waaya waa arki doona marhooy cunahaysaa kaas inta waaya waxaad ka nabadgelaa intaan sunadii oo waysada lahayd oo qabla gusliga ahaay taas ka nabadgelaa waaas niyeyshay taas dawaytu xad askar hadda na niyeyshay waa dhacday markaas laakin iidii e waxay noqotay sunat اlgusli ay noqotay sunat lgusli waa iska dhahaa dawaytu sunat lgusli waa iska dhahaa dawaytu sunat lgusli waa iska dhahaa kaas muqadimaat اlgusli kayfiyaad oo niyeysta ay lahaayeen sunat lgusli waa kaas muqadimaat calaa kuli xaal malai tan lamadaa waxaa fiirhaa lamadaa shia loo fiirhaa faa'iidadooda waxaa waaye ila almaniya haddana waxaa shardi fi maniya inay ahaato maniya nafsihi maninka laftiisa manidii inay ahaato ashardi laftiisa manidii inay ahaato macnaha tan kasoo manida kasoo baxday awala mara qayd waay maleyno awala marana qayd waaye maniyu nafsihina qayd waaye waa shardi qayd waaye maxaa ku baxay haddii la helaa maniyu nafsihi maxaa ku baxay mamadii isku labneed ti isku labneed haddii ka timaado taasaa ku baxday waa kaas marka maxaa waaye haddii waxaas naagtii la jamaaci waaye shaya ka himid way sidii waa durtay haddii qabto maxaa laku wujuubi alayha alguslu aku wujuubi markaas wajaba calayha alguslu aku wujuubi badanaan maagaha maxaalos yani ufiican ay gadaal u dhigtaan haweenka markii la jamaac ahaan haddii yani ay qabeysato oo mani ahaan mani waxay og tahay iska himaado qasrigiiba wujuuba sidii le ama bad mugta amal firiyo maalintii dhan narin dhawaanisa laakiin waaas imaahayo hadii mani yahay waay mani yahay manidii saddexdii sifaad ee qabka la og yahay waaye yani yani dalcu maay riixu dalcin naklin iyo alaam hayaalkaas laakin itidaal baa naa maay waa kashir manidaa mogtay maniyu nafsii maayo غيr manida غeyr ninkeeda manidiis waaye waxaa lamid eh, ninkii magaciisi oo la liwaadi manidiisa kii la liwaadi ninaa la liwaadi shabadii gashay hadii kasoo laqato muqtalida waayahay mugtaha bilaal lawaadi <clears throat> daburkiisii markis dhahday kabacdi khalays kabacdiya osdahay meeshii oo khalaysta kabacdi amaradii kasoo laqatay waa weyse qaatay waa weyse qaatay a waxaa ku jira ilaaj waxaa shafateen fi meelo meelo ma ilaaj qasiska ma ilaaj waxaa fi dubarin oo qubul farji ma oo farji ay farji la geli meelo ahmed man idinka soo naqatay duburkiisii cadas qabaysto oo bacda algusli cadas dhaqika bacda almaniy wayse waa ku buraysaa maxaa yeelay shay oo manuucaha ka yimid oo keyrkiis ah oo khaalis ah mani saafi ah aa kasoo baxday oo keyrkiis ku shugay mase mukhtalit ah kasoo baxday idoo labano khashinkee yani tiisa kulaba ninkaas aftiisa manadiis kulaban aa soo baxday agga waa ka imaahay idan mugta imaahaysa ninkaas badi lamadaba hadii midkoodi usne waysadii waa ka burtay wakaas naagti idoo mukhtaara ikhtiyaarkeedaa la jamaacay shahwadeedu waa gudatay marada labaad maxaa laga rabaa haddii la jamaaco iyadoo mukriha ah oo dul buluuq ay tahay maradaas waa habeesaysaa haddii marii ay tahay mara walaakin iheysadana hadi haday burto heysadeedii ixtiraaz waayo min nafsihi alkhaariji awala mara intaa ixtiraazkeeda sheekh axmed isaaq asir shabis u sheekh cabdullahi sheekey hal meel isku dhameeyo kulli labadaas soo baxay maxaa waay beeq baab waay beeq beeq sax waxa waay ilahna waafajiyo مخرجه مخرج الشخص سبيل له ضمير انت من سوشي متهم حتى توان في الحجاب عمل له معلوم من المقام يا له ان سد هدو دود مو mrajhu mraj mrajkii shaksiga mrajkiisii mkrajkii alsliyi asalka loo nisbeeyey haduu duudmo oo fataxa asfurmo bedelkiisii makraj kala asfurmo taxta macidatihi xuldhurtiisa hoosteeda aska furmo oo fakharaja aska soo baxo minhu min bedelka ahay makrajkii oo k ki asliga aan ahayn aska soo baxo almuctaad shaygii loo caada lahaay aska soo baxo macnaha kaadiyaa ka soo baxay kaba alo naqada waysidii waa burtaa waa buryaa naqada waysidii waa naqada naqas camal mihi لازم متعدي مرغتها ايه نغض وبركاء الوضوء نغض الوضوء ويسلي وبركاء لازم اما استزي نغس عمل شكر اما يهين على فيري وقت لازم متعدي بنا غايمان بس فير من او فخرج عن ويسلي وبركاء وبريسا ولو سد هذا الدود مو مخرجه خفكا شخصها مخرج كيسي hadduu duudmo alaslihi asliga ahaa oo qubul ahaya makrajkaasi ama dubur ahaya farqi male macnaha meeshii asalka ahaay oo kaadida iyo daragta ka imaa qaa'idka ka imaa jireen aa xirmeen aa duudmay waa dawoolmeen shay ka soo baxaya mala mana alximmin meeshii waa xirmi laakin wax ka imaahayo male ki asligaay intee waay asligii waa duburka iyo qubulka naagtii farjigeedii ninkii dakarkiisii kaadidii kama imaahayso duburkeen duburkiisiina xaalkii sameeye maaha waa isla xirmay lamadii xirmay makrijkii asliga ahaa a xirmay aduudmay macnaha waa dawoolmi mana alximin hay abas alximina ah. waa alximni macamar way hadda abas alximin laakin wax soo baxaya male alxima siilshiyahay wanfataxa waa furmay markaan meea waa furmay makrij ah bedelkiisi furmay bedelu bedelkiisiya mkrajkala ka furmay taxta maciddatihi waxay ka furantahi taxta maciddatihi xundhurtiisii hoosteedii ay ka furantahy xundhurtiisii hoosteedii ay ka furantay <coughs> fakharaja waxaa soo baxay markaas minhu makrajkaas oo furmay oo cusub oo kiisii aheen asli aheen almuctaadu wixii kasoo baxi jiray oo loo caadi lahaay oo caada lahaay a kasoo baxay maxaa waaye kaadiya kasoo baxday qubulkii duburkiina darabtii mahiya yani kii caada lahaa mahi hadda furmiya wa kasoo baxay kaadiya kasoo shubmaysaa rundurta hoosteed waay kaadidii a kasoo shubmaysaa xaarkii mees kasoo baxa ama dusha xakiisaski maaha aka furmi bakari lamada hor aka furmo gadaal aka furmo ilaahay ha ka furmo waa keeni doonaa laqadaa sidii waa bureysaa macidda maxaa la yihaahaa macidda waxaa loo wadaa maqaru acaami washaraabi meesha oon guri galeenka ah iyo biyo galeenka markaad biyo cabti maha galaaya markaad nguru cunti maha asgala maqarkoodi waay ma ay kusugnaahayaan alwadaa biyaha iyo hungurigaad cunaysid iyo bihaad dhamaysid meel ay ka fadhiistaan oy kaa degaan ay ku sugnaadaan meeshaa lilahaa maidamaalilahaa intay ka bilaawaysaa xundhurtay ka bilaawaysaa ilaa xabadkay gaaraysaa intaas waay intaas waay ninkii mehii caadal ahayaa ka furan aad xirantay mehii magac salka ahayaa ka xirmay waa alximnim amase alximmin amase iska xirmibe waxaa furmay makraj kale ah bedelkiisi furmay xundhurta hoosteeday ka furntay waa kaas fakharaja waxaa ka baxay meesha minhu xaggiis almuctaadu kii oo baxidiis loo caado lahaay mee uu caado ahay aa kasoo baxay kaadii caaday ahayd laqada maxaa yeelay insaanka yani waxaa loo hortii layahay inaas makraj lahaado oo <coughs> waxyuhu gurigaas dabeecada waxay yani soo soqoreebayso oo dhabeecada ay soo daaficiiso oy kariso ay bedesho wax inaas kasoo baxan ahaan waa loo hortilaayahay maxaa yeele caloosha gurihii galay biyihii galay dhabeecada bedeshaa idaa aa bedeleysaa waxaas inaa soo baxo maya meel laabudda inaa meel iska soo baxo waa loo hortilaayahay may asalka disxirma meel iska soo baxo ilaahay waa siiyaa macnaha ilaa la dawool il kalaa loo feedaa macnaha dawaal marka fauqiima hada maqaamu kalaa maqaamkiisa la joojiyey wakada waxaa lamid ah haddana magaciisii haddii soo baxo makrajkii asxirmo waxaa lamid ah muctaadkii waxaa lamid ah muctaadaa soo baxay wakada waxaa lamid ah kharaja haddii soo baxo naadirun kuo naadir ah alato ah naadir a lamid ah shay yani oo locaada lahayn inaa meel ninka mikiskaadi haayo wax la iskaadi jiri kaadidiis darab ahay darabtiis le wax kale oo naadir oo locaada lahayn markay ma hayn marka meeshii waxaa kamid shay lucaada lahayn naadir aan oo la arki jirin oo oo lucaada lahayn maxaa waaye usaaba mihaali sheekh kaduudin dirxan kahimi oo damin dhiigii waaye fil adari manaa qabano maxaa yeele iiga waxaad joogsaday meeshaan waxaas joogaa maqaamu lasliyas joogaa bakriskaan hadda oo bedelka naqday ki asalka ahay maqaamkiisi aas joogsaday sidii oo magaciisa muctaadka hadii soobaha asuburihaaya naadirkana asuburihaa waysada asuburihaa unqud lkhaariju waa burihaa muqaabilki waa taas intaa way asad aw amase maho fi ladhari manaan qabano qoolka muuqasha badan manaan qabano aw amase infataxa waxaa furmay maaho ow fawqahaa o amase fawqahaa infataxa waxaa furmay fawqahaa fooqa fawqahaa fawqa almacidda maciddada korkeedii fawqahaa hmm. fawqa almacidda ay fawqahaa fawqa almacidda xuldhurtii korkeedii aa furmay olojeedada waxay tahay fawqa taxtihaa maxidadaa hoosteedii meelka koreysa aa furmay hmm, fooqa macida oo fooqa taxtihaa oo fooqahaa oo fooqa taxta almacidda aa furmay yani waxaa loo leeyahaa fooqa taxta almacidda loo yani loo qadarahaa waxaa furmay yani inay soo gashaan rabaa xundhurta waa kaas ilaa ay kasoo xundhurta iyo wixii qaabilkeedii ah oo amas wixii ka koreeyo xundhurta iyo waay xundhurta moome hooseys xundhurta iyo gaaraheeda labadeeda dhinac muqaabalkeeda mea ku abaarsa intaas amase mea korayso asoo gala ahaan alo yani aloliha leha fooqa taxtihaa fooqa taxtihaa macinteeda hoosteedii korkiisii afurmay walxaal huwa usigi oo asliga ahayne wahaw xaal huwa asligii asalka ahayne musadun as yahay koo duudan musadun koo duudan as yahay ki asliga ahaay oo duburkii iyo qubulkii munsad waaye wax marka soo bixi waayaan waa kaas horta maxaa waa kaas wanfataxa waxaa furmay taxta maciddatihi haddana fooqa taxta almacidda maciddadii hoosteeda korka hoosteeda furmay maciddadii hoosteedi korkii aa furmay walaal huwa asligiine yan kii asalka ahayne musadun as yahay falaa ma burihaayo waxii ka soo baxay wax ma burihaayo ynqud lkhaarija maburihaayo walaal huwa munfatixun as yahay falaa wax ma burihaayo oo amase taxtahaa taxta almacidda oo mase taxtahaa aa furantay alaal huwa yani asligiina munfatix oo asyahay asligii waa furaya hadda hadda madudni hadaawat waa duudmi waxaas kasoo baxay maxaa niri maxaa niri waxaas ahaa yani fawqahaa fawqa almacida ama muxaadiiha asoo gasho amase fawqa dalika suradaa xudhuntaa gaaraheedii oo ku abaarsa wixii ku abaarsanahay ama korkeedii yaa wax kasoo baxeen wlxaal huwa asligiini mufsidun waa kooduudan falaa wax amase taxtahaa taxta almacidda aan wax ka soo baxay maciddada hoosteedii wax ka soo baxay wlxaal huwa kii asliga ahaay quburkii iyo duburkiina munfatixun asiya koo furan waaba furan ada ka imaahay maxaa waaya dawaata meel kala waa ka yimid wax kasoo baxu waayaan waa qali camal waaye dubbaad wuu suri kaa camal waay aga soo badalaan aktub baa loo suuri dabada waa ufuran tahay kaadi waa ufuran yahay laakin waxaa laga bixiy kaadigiis iyo xaarkiisa bi ahaan waxaa laga bixiy haya intaa laga bixiy haya maan waa furan yahay falaa wax ma burihaayaan falaa yunqid lkhaariju minhu fi ladhari mana qabano maxaa yeelay waxa oo korka cidada korkeed kasoo baxaayo ama xaggeeda wixii kasoo baxaayo oo ah yani amase meelaha ku-abaarta kasoo baxaayo mana qahaayo waxyaalaha dhabeecada ay doorisa mana wax dhabeecada ay doorini waayo wakaas fooqa waxii ka baxay maho waadoo wixii yani kaas ay soo oo kasoo baxa kan koreeya xudhunta horgeedii wixii kasoo baxa oo dhabeecada ma soo doorinine mantagaas kana mano mantak waayo mantak dhabeys kuma burayso hindilaqa waaye mantak waaye waxyaalahaas maxaa yeele asfal ma geeyeyso hoos ma geeyeyso waxaa shabaha mantagaa shabaha <coughs> sheegaas makrajka oo makrajka hadda kaleeta la suubiyey asligana furan yahay saan le wa daruura mubana mubaahnen qolka lamaad muqaabilkiisaas leeyahay lamada baan ku buraayaan inuu naadir ahaado laakiin yani daciif waaye adarka kan waaye lamaad caqliga zuulitaankiisi waaye zawaalulcaqli caqliga zuulitaankiisi waaye caqliga zuulitaankiisi waaye ilaa ilaa nooma ilaa nooma mumakine maqcadahu ilaanooma hulka ninka yani ilaanooma makininkii oo maqcadahu makaankiisii makaanu fadhigiisi kii makansada hurdadiisi maahane ninka oo makaanu fadhigiisii makinsaday hurdadiisi maahane athani kii lamaad zawaalulcaqli caqliga zuulitaankiisi waaye caqliga azuulo waaye caqligaadu zuulitaankiisi waaye ilaa noomu makano magcadamo maahane ninka makaanu fadhigiisii meesku fadhiisahay dawadiisi waaye ninka makinsaday dhulka makinsaday ninkaas hurdadiisi maahane ninkaa hurdadiisi maahane macnihii waxa waaye ninka oo lamadiisii bari dhulka makanseye meeha as fadhiisay dhulka yani oo barada as dhulkaas as makanseeda maahan oo qeyrha wakaas dhulkaasi waysadiisa ma buriyeyso walow darbaa cusukanaado kaas hurdadiisii oo yani meeha isku fadhiisahay oo baradiisi ah dhulka asmakansaday makansaday hurdadiisa maahane kaa oo dhulka makansaday fadhigiisi dhulka makansaday hurdadiisi maahane ilaan uma makanin aqli caqliga juritaankiisa waaye maanaa caqli juritaankiisa waxaa la wadaa tamyiizkii aska dhumaa la wadaa tamyiiz kala soo wax kala soocidiisii ninkay ka dhunto taasa yani aweysada ah, beriya haddii wax kala soocidiisii ay kala ay kala yani ay zuusho wax iskala soocahayn ninkaasay weligiis waa bureysaa hmm. maxay ku zuushaahe binoomin ay ku zuusho turdu oo gayrihi noom gayrkiisi kaigmaacin meydoolanti waaye iwasugrin musaabidii waaye iwajunuuni waaligii waaye markaas waaligii waaye dexdaan unto ama iqmo ama sufri ama junayn intaa ay kuzuusho caqligi intaa hadasku zuulo waysadi waa buraysaa ninka haddaad seexdo waysadi waa bureysaa ilaa usoo magaciisi ballamadiisi bari dhulka meeshii ka qabanayso makansada maahane si fiican u fadhiyo oo yani dhulka aada umakansahayo baradiisii dhulka ay makansansan mane haddii bardiis dhulka ay makansanin osnaweysi waa buraysaa keedaakaas dhulka ma makansani macnaha fadhigiis yaa fadhi oo dhulka asu makansahay mau fadhiisan namadiis yani sintiis fadhiistay lugtisaa taagan waxyaabahaas ama se lama isbogaa taagan hadiis hurdo ay gasho wixii imaaha wax kasoo baxayaan kan hadiis fiicaas ufadhiyo oo dhulka ismakinsado baradiisi dhulka ay makinsato baradiyaa la wadaaye yani wa kas wax kasoo baxaayo male waxaa celihaa dhulkaa celihaa waxay kasoo baxi lahaay mm. dhulka aa celihaa taas daraadeedii goysadiisii ma hurd hadiis hurdo hadiis hurdo usoo saa ufadhiyo ma mabureyso aqligi horta isku zuuli hortaas isku zuulo waysadii ma burayso waxaa lamid ah hadii xayeesi aada asu yahay oo oh, dabalaf as yahay ninka dabalaf as is yahay baradiis uxun makins hayso maqaba hayso maxaa yeelay la socdhiisto meel oo wax celiy dhulka maqabahay maxaa yele waa ka fidnaha qawkii oo yani duleelka oo dabadiisii waa furnaaha markaas yani hadii hurdo kaaweysis waa bureysaa waa bureysaa ilaan makinin waa bureysaa ama si aad asu xoosan yahay aad asu buuran yahay usa saas waay maxaa yeele baradiisa dhulka ma qabayso hilibkaas hoydaa barada kor uqaadaysaa mahi yani wax kasoo bix laha waa furnahaa dhulka ma makinsannaa leehaa kaasi baradiisii dhulka ma makinsana leeha usa waa buraysaa ilaan makinin maqcadahu min alardi waxaa tiri maxay ku makis yani jalaal ku zuulay binoomin aw gayrihi markaas majnuun waaliya isku zuuli ama sakraanima isku zuulay oo ignaa'ina isku zuuli maxaa yeelay junuunka waa bushi oo waxgarashadaadii kaa baabi ahaayo oo qalbiga ka baabi'ihaayo xaraka waad qabtaa korkaa waa lu nuucsahaayaan si fiicana u tahay quwadaa kaamil waaye acdaada ximinkeedii kaamil waxma ka maqna laakiin shucuurkii waxgarashadii oo qalbiga xaggii ahaay a kaa baaba-aa waaliga kaa baabi'i markaasi haddii oo ninka waasho ninka haddaas waasho yani waysadii waa bureysaa cilmahane saasoo kale waayo sulaysda waa buriyaa caqliga hadda isku zuulo ilmo haddii waani zuulo waysna waa ku buriyeysaa hadiiba oo junuun isku zuulo waysna waa ku buriyeysaa ilma maxaa waaye shucuurkii dhanaa kaa tagay ilmaha farqigaa ku jiraa ee junuunka shucuurkaa kaa tagay la xidhnahaa dibcaayaan waa kaas ninka haddii ismiir daboolmo waxgarashadii waa ka baaba iisaa maa yani waxaa la aan raacsan xibnihiisa magaciisi abaab yani dibcaaya ninka waa dhacaaya camal waaye suuxaaya camal waaye ninkaas camal salaad ma geli karaa waaye imaamana ka garaahay isku leeli waayo mal hata min dhacaayo saas loo wajeedo ma wax karo amaa sakriga waxa loo wadaa caqligaada oo fasaad galaaya lawadaa caqligaada kaa baaba ayo far waxaad ka heli ninkaas istiqraam wax cabo afarxa nishaadaas imaama maca dalika caqligiisa baa babacsan yahay fasaad aan helay hawdalkiisa waa isku dar maa wixii sheegaya marka laka saara intaan u cashiya wacay tamaa wahawaar tamaa ilaha ta isku sheega taasna waa taas sokriya la yidhaahaa